بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب المعانقة isqooroqooraysiga buu baab yahay bimacnaa isku duubidii laba ruuxoo <clears throat> markay salaamo haddana qaarka isgeliyo wey inaad ruuxa isku duubto mucaanaqadu sidaas wey xadaثna <clears throat> muسى ibn ismaaعiil الtabudaki qaala xadaثna hamaam ibn yaحya albصri can اlqاsim ibn cabdالwاxid waa maqbuul lakina lilxadiiثi طرq yasixu biha can ibni caqiili cabdالlahi bn mحamed ibn caqiil sida raajixa waa xasan اlxadiiث ana jaabir bn cabdillaahi radi allahu tacaala canhu xadaثa saxaabigaasaa u warramay annahu saxaabigaas balagahu waxaa soo gaadhay jaabir xadiiثun baa soo gaadhay can rajuli min asxaabi الnabiy can rajulin buu ka soo gaadhay oo min asxaabi الnabiyi nebi maxamed asxaabtiisii ah jaabir bn cabdillaah ayaa wuxuu maqlay xadiiث asagu markaa uusan haynin oo aad u qiimo badan oo sheegayahay maalinka qiyaamo in ay qisaas jirto oo nin kasta dembigu uu galay ama bini aadamku u geysta laga goonayo ama xasanaadkaada lagaa qaadan ama xumaan baa lagu saaro nin kale dembigiisa lagu saari doonaa xadiid macnaha tilmaamay ayaa saxaabiga jaabira soo gaadhay fabtactu waxaan soo iibsaday baciiran bimacnaa ishtaraytu wey lanna ibtiyaacu marna ishtiraa buu noqdaa marna bayci caadigaabuu noqda <clears throat> fabtactu waxaan soo iibsaday oon soo gatay baciiran neef geelon gaadiid iyo rakuub ka dhigto markaa jaabir madiinuu joogaa saxaabiga xadiidka loogu sheegayna shaam siiriyuu joogaa fashadadtu waan xidhidhayba ama adkeeyey ilayhi xaggayga raxlii shahran yani waxaan sii socday wey fashadadtu waxaan xarkaha xidhxidhay oon ilayhi ila saxaabiy raxlii safarkaygii gaadiidkaygii shahran bil baa ii xidhnaa weeye raradaydii iyo alaabtaydi bil baan sii socday intii buu soo gatay kabaallihii buu saaray uu guraystay tag bil buu sii socday haddi meesha haddaad u soconaysaan wax ka yar hal saac ayib halkan sacuudi baad u soconaysaan maxaan ku dhahay waxaan dhannayn afar saac ayib iska badaa bil warkeedu soji fashadadtu waan xidhxidhay ilayhi ila saxaabiyi raxlii gaadiidkayga shahran bil baan sii socday xataa qadimtu shaama ilaa aan shaam galay buu tegey faidaa saxaabiga layguu sheegay xadiidka waxaa weeye cabdullaahi bnu unays aljuhani alansaari waa juhani qays ahaanoo waa reer bani juhayno weeye laakiin xaliif wuxuu ku ahaa ansaar buu xaliif ku ahaa marka aljuhani haddii la yidhahdana waa qoyskiisii baa loo tiriyey alansaari haddaad maqashana waa qoysku kusoo soo dhaqmay baa loo tirinaya saxaabigii keligii duuli jiray wey nin dheeldheela maaha ayib ninkii soo dili jiray oo loo diray khaalid ibnu nubayx alcanazi alhudali ninkii dili jira wey ee bakoorada la siin jiray waan soo maray dhowr kor waxba kaga noqon mayno warkiisa waa cadiya saxaabigaas fabacadtu ilayhi waan u farin diray markuu shaam tegey oo magaaladii tegey oo gurigiisi intii loo tilmaamo dul fadhiistay yuu yidhi dadkii waardiyihii dadka u shaqaynayey dadkii ehelkiisii wuxuu igu yeedha cabdullahi bnu unays u sheega fabacadtu waxaan u fariin diray oaan u khabaar diray ilayhi saxaabiga cabdullaahi ahaa anna jaabiran bilbaab waxaad ku tidhaahdaan jaabir baa albaabka taagan rag waas yaqaana saxaaba waa iska warqabaani farajaca waxaa laabta alrasuulu fariinqaadihii baa laabtay yani ruuxi ladeegaayey ama wiilkiisii ama addoonkiisa ama qaraabadii un faqaala wuxuu idhi jaabir ibnu cabdillaah markaa leedahay jaabir baa albaabka taagan ma jaabir ibni cabdillaahi ibni camr ibni xaraam alansaari baa muse waa jaabir kaloo meelaan ka soo booday muse waa jaabirkan madiina ku ogaa saxaabigu qaadan waaye jaabir baa hadda suuriya kula joogay ee shaam ood madiina iyo xijaas ku ogeyd buu qaadan waaye farajaca waxaa soo farin celiye oo soo laabtay arasuulu ninkii la diray mark hore yaa diray mark hore cabdullahi baa waxaa diray jaabir baa dilay idan warkii baa loo geeyey eh, cabdullahi bn unays waxaa ley walaalkaa jaabir banaanka taaga wuxuu i baad dib intaad u noqotaan jaabirkiisa hobsada jaabirkuu yahay faqaala wuxuu hi cabdullaahi jaabir bn cabdillaah faqultu xaadhibu nacam wiilkii baa odhanaya yeerkaa la diray adeero majaabir baa bn cabdillahi baa tahay ha adeero jaabir baa u sheeg adeerkaa u sheeg ama aabbaha u sheeg faqultu nacam fakharaja waa soo baxay cabdullahi bn unays faاctanaqanii waa iska kailoolay buuri ictinaaq waa ruuxda fuqud intaad geliso qaar iskaga dubto ayib labada qorood la isdhaafsado faاctanaqanii waa i qooroqooraysto bogu i saaray qultu waxaan idhi buuri xadiiثun balaganii lam asmacu baan u imid dan kale melihi cabdullahi ma islan haa xabadka ma isgelinay dan kale oma soconin muraadkan la waxaa weeye xadiid i soo gaaro xaggaada ka yimid oo anugu warkiisa aanan haynin baan kaa raba xadiiun baan u imid balaqanii muraadkaygu waxaa weye ujeedadaydu dantaydu xadiiun balaqanii lam asmachu xadiis aanan maqal khashiitu waxaan ka baqay oo saxaabigo maad iisoo farin jirtid oo xilli kalaba la kulmi doonaayo anaaba la inaan soo cumraysto anaa raba inaan soo xajiyo mawsimkeenna yani alaba meesha ku jirto inaad u soo boqosho oo salaadaha dheer iyo intaasoo rabaad usoo gasha hal xadiid maxaad iskaga sugi weyd baa meesha ku jirta macnaa ku jira qaala wuxuu uhi saxaabigii jaabira khashiitu waxaan ka baqay an amuuta aw tamuuta warku waa cadi inaan anugu qallafo ama ad qallaftaan ka baqibu kadibna xadiidkiisaa igu dhaafo naftaadu moogta ilahay gacantii bay ku jirtaa tayado sidoo kale nin qaybka la socda lama arko saa u leeya birri maanta baadaa nafta waa ka war sawfa sawfa iyo taswiif waxba ka socon maayo ayib xoguu markaa isku yar aadisa dukaamaha iyo xoguu wax baran doontaa u yarkaadi Ah. xoogow markaas kaabula ka baxaad fadhiisan doontaa islaanta ku yar qilmina darmuuska shaha laguu karin doonayo markaas wax baran doontaa waxba kama jiraan sheekh jaaniska xilligaad haysato weligaa beerdarayn saacad haddaad haysato hasii sii dayni inaadan sii mashquulsho mooyeen <laughs> marna firaaqi heli mayse adduunkaba saasa ah an amuuta inaad dhintaan ka baqay ow tamuuta aad geeriyooto faqaala wuxuu ihi saxaabigii cabdullahi bnu unays ahaa samictu annabiy yaquulu nebi maxamedo labaan maqlay yaxshuru اllah alcibaada yaxshuru allah ilaahay baa soo xashin doona oo kulmin doona addoommuhu kulmin doona awinnaasa dadku isu keeni doona banka qiyaamo curaatan ayagoo qaqaawan oo sidii lagu dhalay ah wala kulligood bala qaba oo hanjafka ku yaallo buhman aan waxba haysanin laa shay cindan faramaran boqortooyadii iyo ugaasnimadii iyo royal family iyo waxaad sheegayso dhan keliga baad ka soo bixi adoo qaawan kamaa badana awala khalqin nuciduwey wacdan calayna inaa kunaa faaciliin sidii lagugu abuura lagugu keeni maalinka hoyadaa ku dhelaysaad ahayd ayib baad ku imaanaysaa curaatan qaqaawan oon maryaqabin oo muluq ah gurlan balaglo hanjafka ku yaal buhman yani laa shaya cindahum bimacnaa faramaran waxba aan haysanin xoolo ma wadatid buug ma wadatid bakoor ma wadatid keliga ayb warku waa cad yahay qultu waxaa idhi buu ihi maa buhman buhman ii jilce ayb qaala wuxuu idhi laysa macahum shayun yaa warkan yaa wata nebi maxamed weeye salawatu alay slam saxaabiga markuu xadiidka warinaya nabiga weydiiye buhman buu fahmi waaye nabiga u fasirhaya laysa macahum shayun wey waxay wataan oy sitaan lama arko oo farmaran yihiin fayunaadiihim rabbigood baa u dhawaaqi bisawtin dhawaq buu ugu dhawaaqaya yasmacu uu maqlahaya man ka fog ruuxa fogaaday axsabu waxaan u malayn bu raawigu qaala inuu yidhi kamaa yasmachu man qaruba ruuxa dhow iyo ruuxa darabta u sheekasheesha banka qiyaamataaga siba u maqlahaya ilahi subxana wa taala awooddiisi maad u geli kartaa waade ayib ka halka taaganay ka adduunka cirhkiisa taagan siba u maqlahayan ila ilahi baa subxana wa tacala u dhawaaqahaye ilahay muxuu ku dhawaaqahaya ana almalik anigaa boqor ah anu unbaa boqora wey wixii ninkana been bu ahaa laa yembagii ma haboono mana suurtagelayso liaxadin ruux ooma bannaano min ahli اljannati ahlujannaha ka mid a ah. yadkhulu gelaya aljannata jannada inuu galo ma banaano wey inuu jannada gala ma bannaano walxaal axadun ruux oo min ahli naarina yadluhu bimadlamati ma dhicayso bu ilahay subxaana watacala boqora mana dhacayso ruux ahlu jannaha inuu jannada galo asagoo dembi uu hayso ruux naarta ku jira ruuxu maal aad ka siisay baa naarta la geeyay adna janna lagu wadaa lagaa yeeli ma waa in lagaaga goy xaqiisa ilahu ka naar baadgeysay iga baddaa ma soconayso ilahu ka naar buu wax shaqayso isagu naar buu galay iga oo jannada hore ii socon mayso waa lagaa reebi xaqii aad gashay laa yanbagii liaxadi min ahli janna yadkhulu janna an yadkhula janna janna inuu galooma bannaa wey walxaal axadu min ahli الnaari yatlubhu u daba taagan yahay bimadlamatin gardarraiyo dulna u geystay walaa yanbagii sidoo kale waxaan habboonan soconaynin lianna lafda laa yanbagii iyo maa yanbagii fi shariica hadday timaado waa ashaddu siyaqi اlmanci wاtaxriim wmaa yanbagii liraxmaani an yattakhida waladan wma callamnaahu shicra wma yanbagii lah saas weye ina hada laa yanbagii lilmuttaqiin xadikii nabig sal slam marka saas weye walaa yanbagii liaxadin oma bannaana min ahli naar asaguna ka mida yadkhulu naara naarta gelhaya wa axad inuuna galo oma bannaano wey wa axadu min ahli اljannati yadlubu bimadlama ahlunaarkuna naarta geli mahayaan ilaa xaqa ahlu jannaha iska reebaan iyaguna oo ilaah waa sii wada iska kaydaan waxygaa iska wate waa lagaa goyn horta lagaa reeb oo soo lagaaga reebi xasano kale ma maliide dembi kalaa lagu saari kan ahlu jannaha dembi waa laga qaadi waa lagu kaarikaynaya adoo buuxoos barkaari ka ah baa lagu geynaya warku waa dhan yahay wa min ahli jannati yatlubuhu uu daba taagan yahay bimadlamatin gardarra ah saxaabi wuxuu ihi qultu waxaan wa kayfa nabi haddaad annagoo qaqaawana la keenay oo balagtii hanjafka nagu yaallo oo wada burye ah haddana waxba aan haysanin laysa macahum shay buhman xoolahan xaggeen keenayna xaqan naloo haysto xaggee laga goyn ila marka wax laga qaaday waa inuu xoolihii addunya xoogu ku fadhiyo su-aasha waa nabiga la weydiiyey nabig wuxuu i <clears throat> saxaabi wainamaa na'ti illaaha curaatan buhmaa ilaah inaan u teginoo banka qiyama anu xaadarayno curaatan nagoo qaqaawan buhmana waxba haysanin qaarna wuxuu hi bilxasanaati wasayi'aat meesha dirham iyo dinaar lakala goosan maaye akown wax lakala wareejin maaye xasanaad iyo sayi'aad baa lakala qaadan ah. ninkii xaqa kuu haystay wuxuu ku dhihi soo soco konton kun ama hal milyan xasanaad soo wareeji ma haysto milyan siyaala qabsa adugu marka ah. saas wax lasdhaafsanaya wey ninka xaquu kuu haystay xasanaad buu kaaga qaadan haddaad xasanaad isku aad ku qaanbaxda aad weydo dunuubtiisi baa lagu saari atadruuna malmuflis baad ka baraysaa baabkaas xadiidkaasa baabka ku cad aynu ka socon xadiidkan callaqahu الbukhaariي fii صaxiixi maratayn وله طريق أخرى عن الحجاج بن دينار عن محمد بن مكدر عن جابر بن عبد الله عند الطبراني في مسند الشاميين وفي, وفي كتاب الفوائد لتمام الرازي وله طريق أخرى عند الخطيب في الرحلة إذا حديثك هو صحيح حسن ما فوق الصحيح هو يدقوا علوس يعني idan waxaa laga qaadanayaa salafkii iyo saxaabadii dadaalka ay ku bixin jireen inay xadiidka nebi maxamed raadiyaan hal xadiis aduguna adoo maanta saxiixaynkii iyo sunankii iyo masaaniiddii iyo macaajimtii iyo ajzaadii iyo fawaa'iddii meel kastaba yaallaan baa war dhaqaq laga kari la'ay ayb waa waxbaro nina hal xadiid buu intuu rito u soo gatay iyo bil usii socday billa soo socday laba bilood oon diyaarad jirin oo erabood jirin oon wada jirin oo rafaad ayb marka idaa caza اmaطluub baa lihahdaa haanat calayhi shadaa'idhu shaygaas radadiisa aduu agtada qaali ka yahay oo agtada meeqaan iyo qiimo kula leeya kula wen yahay waxa dhibaa ka sokeyo o dhan fayd bu kula noqonaya laakiin hadday adduunyada kula qiimo badan tahay dee cilmigu danba kama lihi ayib sida qolyihii mansaarin ba waxaad haysaa atacalum xirfaة اlfuqaraa warkan baad la istaagi doonta baab rajul yuqabil ibnatah wuxuu baab yahay ninku inuu gabadhiisa dhunkan karo gabadhu asagu dhalay gabadhiisu dad baa u yaqaana yani xaaskaada iska ilaaliya haddaad tiri hebel gabadhiisii soomaaliba waxay u taqaanaa waa xaaskaada waa inaad tirahdo inantiisa haddaad ujeedda gabadhaas u dhalay inantiisa inaad tirahdo wy ayib xadaثna mحamed muثنى qaala abu muسى الbsri qaala xadaثna cثmaan ibn cmar اcabdi ibn faris cثmaan ibn cmar ibn faris alcabdi ثiqة qaala xadaثna israa'iil ibn man ibn yunus ibn isxaaq الsabici israil waa dhintaa sanata laga goy can maysara ibn xabib ثiqة imaam can minhaal ibn camr ثiqة imaam can caaisha binti طalxata aلtaabiciya اljaliila can caaishaةa radi allahu tacala canha umi اlmuminiin qaalat caaisha waxay tidhi maa ra'aytu axada duul ma arag kaana ahaa ashbaha mid oo ekaasha badan xadiian xagga hadalka sheekada iyo wa kalaaman xagga wadhay hadalka birasuuli lah sal slam agga nabi maxamed nin faatimata bay tiri ruux bini aadam oo faatima nabi maxamed oga ma aragle waa badcatu minhu waa nabi maxamed gabadhiisi xadiian xagga sheekada iyo hala sheekeeyo iyo wa kalaam xagga hadalka birasuulilaahi nabi maxamed la shabahaayey min faatimata abadan waan soo mar xadika asagoo dheer baynu soo marray wa kaanat faatima waxay ahayd idaa dakhalat markay u gasho calayhi rasuulka u timaado qaama ilayha nabigu waa u istaagi jiray salawaatullahi wasalaamu calayh faraxaba biha waa soo dhoweyn jiray gabadha wa waana dhunkan jiray wa ajlasaha nabigu wuxuu fadhiisin jiray fii majlisihi meeshuu fadhiyey ayb takriiman laha w xagga iska fadhiisan kartaa bannaankaasay tegi kartaa bartuu fadhiy nabigu soo fadhiisin jiray bimacnaa intuu ookac fadhiisan jiray meeshuu fadhiy dhihi jir soo fadhiiso ayb inay meelaha fadhiisato diidan yahy u dhawaato raba salawatullahi wasalaamu calayh sidoo kale iyaduna kaana nabigu xu idaa dakhala markuu u galo salaama calayha calaa faatimata qaamat ilayhi waa u istaagi jirtay rasuulka fa faakhad biyadii gacantay qabsan jirtay faraxabat bi nabigay soo dhoweyn jirtay wa qabalatu waana dhunkan jirtay wa ajlasatu waxay fadhiisan jirtay fii majlisiha meesha fadhido fadakhalat calayhi nabiga usoo soo gasha caaishaa warramayse fii maradii xanuunkiisii alladii marad xanuunkaasuu tuwafiya nabigu u geriyo loo oobsaday faraxaba biha waa soo dhoweeyey waqabalha waana dhunkada kamaa kaana yuqabilha wayuraxibuha waaguu caafimaadka qabay siduu ola dhaqmi jiray si laag buu nabig u so dhaway salawatullah waslam aleyh bukhaari wuu soo maray xadidkaas wuxuu ka rabaa baabku hadda baabaystay bukhaari dhaqan buu leeyay meel kastoo joogo markuu kitaab fiqiga qoraayo ama xadiidi ah taraajimtu kala bedelhaya xadiis buu dhowrka kugu soo celinhaya ayib baabu taqbiili ilyadi gacanta in la dhunkan karo u baab yahay gacanta in la dhunkan karo ayuu baab yahay xadaثna muسى ibn ismaaciil atabudaki qaala xadaثna abu cawaana alwadax bn cabdillahi alashkuri can yaziid ibn abi ziyaad alhaashimi waa ضaciif baa ninkaa la yihahdaa kabira fasa'a xifdu watagayara markuu ruuxu waa yeelo xifdigiisu waa isbedelhaya caqligiisiiyo ra'yiisa isbedelhaya jirkiisiiyo muruqiisiiyo boqonkiisa dabcahaya ruuxu sidiisa ahaan maayo nuqsaan baa kugu bilaabay idaa markaa sideetan iyo sagaashan madaxa indhaha geysa sabciin doolal badan baa dabci wax badanoo dhuutisnaa baa dabcahay ra'yigii baa yaraan awooddii baa yaraan dulqaadkii o dhan baa yaraan dabiicaddii baa isbedeli xifdigaada maskaxdaada waxba iska bedelahay in la yidhahdo hebel markuu waayeele xooguhu fahmadiisii baa yaraata ama wuu isku dardarmay wax ceeba ma laha ceeba ma laha shekh waa dhaqan la yaqaano binaadamka bini aadamka o dhan baaba saas ah ninkuu ilaahay subxaana wa tacala u kaalmeeya mooyeen saasaa dhaqan iska ah can cabdiraxmaan ibni abi leyla ataabiciy aljaliil can ibni cumara qaala ibni cumar wuxuu yidhi kunaa fii ghaswatin duulaan baana ku jiray waa sariya duulaan nabi maxamed la socda ma ahayne sariyay ahaayeen xoogow lugmaroodi ah afartameeyo kontomeeyo nabigu meel u diray buu ibni cumar ka mid ahaa faxaasa annaasu dadkii baa biiqay wey aasa waa la faydmay xaasadu waa ruux markuu xoogow cararo yar baqdo isagoo gaardamay weliba baqadirirahaya xog markaa yar cararta wey aadna aan lagu dabagelin ayb faxaasa annaasu dadkii baa leexday xaysatan leexasho xogo ay carareen wy faru min alqitaal ay maalu maylatan wa ana minman xaasa ibn cumar uu caddeeye wa ana minman fara dadka kooxda carartaan ku jiray bu niman moodi taagana ayb qulnaa waxaanu nidhi marka saxaabadu waxay s marba haddaynu dagaal cara ka cararray oo gaala inagoo la dagaalamayn intay laga awood bata aan yar baqannay haddi xaggeennu aadaynaa idaa laqiitum aladiina kafaruu zaxfan falaa tuwalluuhum aladbaar waman yuwallihim yowmaydin duburahu ila mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'a faqad baa'a biqadan min allah wama'wahu jahanama bisa almasiir aayadda xaggeennu ka gelaynaa niman waxay dhaheen aan iska soconnay duurka weligeenba yaana soo noqon nebi maxamed iyo kuma gaagi karee duurkaan iska wareegin intaan ka dhammaanayn nimanna waxay dhaheen may madiina intaynu tagno ayaraan nabiga u gambino guryaha aan iskaga salaada qaybaha damba safafka dambe aan ku tukano daaqadaha aan ka baxano meelaan iskaga noolaan nabi maxajan hor imanin ayib badha waxay dhaheen may intaan madiina gallon dhuumano rag aynu dirsanno oo inaynu toobad leenahay nabiga ha loo sheego hadday toobad la'aan noqoto seefeennu qaadanaynaan gaalan aadayna waanu kala baxaynaa waa intaasu rabbi naga toobad aqbalee haddaynu toobad yeelanana dee nabiga toobadki oru imanayna waan ku samay warkaasaa las yidhi taasaa ka horraysa intiibu marka soo gaabanaya cabdulahi bn cumar qulnaa waxaanu nhi kayfa sidee baan nalqa nebiya nabiga oola kulmaynaa wejigee nabiga kala hortegaynaa haddaaban gaala ka cararay aayadda qur-aankan sidaan leeda xaggaan ka baxaynaa waqad fararnaa min azaxf fanazlad waxaa soo degtay ilaa mutaxarifan liqitaal oo intan way ka dembaysay aayadda weyn ilaa mutaxarifan liqitaal aw mutaxayizan ilaa fia jumladaa waa jumla ka dambaysa aayadda siyaaqeeda sida laa yastawi alqaaciduunoo kale intay markor la soo dejiyey yaa markii dambe waxaa timid markuu saxaabiga dacwooday hayra ulidarari baa soo degtay idan sidoo kaleba ku sheegay ninki la ibnu cumar ayib nin dagaal u xeeladaysanaya mooye ama kooxtiisa xaggiisa u baqday mooye ayib inta kale ninkii ka cararaya zaxfi iyo rigriga dagaal ka cararaayey faqad ba'a biqadab min allah faqulnaa waxaan laa naqdum اmadiinata madiina geli mayno madiinayana gelin falaa yaraana axadun ruxusan arki qolyaa waxay dhaheen waa talada la keenay waxay dhaheen faqulnaa laa naqdum almadiina madiina yaynan gelin qayb baa yaaba soo rogto waxay dhaheen duurka aanu falaa yaraana axad axadu noo arag faqulnaa waxaanu kaloo isna low qadimna qolyaa waxay dhaheen nin maan u gallo bannaanka maxaan ka wareegeynaa wax kastaa dhici karee waanu khaldanna ibni aadam bashar baynu nahay haddana aanu wareegeysano dhuumaalaysanno socon mayse war nabigaan u tagno madiina geeya ayib almuhim go-aanka in madiina la yimaadaa la qaatay idan nebi maxamed bay isku soo aadiyeenoo salaad fajar markaad tukanhay fakharaja الnabiyu nebi maxamed baa ka baxay min salaati اlfajr qulnaa markay nebigu salaadda ka baxay bay ka hor yimaadeen kulligood intay soo raaceen nebi maxamed waana kan naxnu waxaan nahay alfaraaruuna kuwii cararka badnaa xgo xela dagaal baan ku jirnay maya nabigslafku ma yaqaanaan sheekadaas mar haddaad dembiga gasho dembiga waa inaad qirato wey kaartayn iyo wax inkirada dhacadayn lama baaro waxay nabi maxamed naxnu waxaa nahay alfaraaruuna kuwii cararka badnaa alfaaruun basaa ku filay alfaaruun kuwa cararay baa nahay baa saxaabada ku filay laakiin dembigay galeen intuu leegayay bay tusayn nabigu alfaraaruun weligood baana carri jiray dheh waa siyaduba haddaan maantaba carray sidaa anago carar baan leenahay qaana wuxuu hi antum waxaad tihiin alcakaaruun cakaarkuna waa ninka marka laga awood bato ciidanka weyn salka la galo alcakaar waa aladii yalja ilaa imaamihi linusratihi ruuxa ciidan weyntu ka soo baxay xoguu soo daqaqamay markay xabaddu ku laabtay dib ugu laabtay ciidanka weynaa een carin baa cakaar la yihahdaa nabig xoguu baad horbaxyayseen nimankaad digasheen markay idinka bateenna anoo ciidanka weynaada ku soo leexateen car ma ahayn wuxun wuxun car ma ahayn ayib nabig wuxuu antum idinku waxaa tihin alcakaaruun alladii yafuru ilaa imaami liyansurahu bale walaa yuriidu alfiraara min azaxf ninka inuu cararee baqda aan asal doonaynin ee markay ka badatay xabaddu ka badatay ama laga wadbatay xooguu ciidanka weyn u maxiinsaday baa layaha cakaarka ayib faqabalnaa yadah nabi maxamed gacantiisaan dhunkanay markuu nabigu noo bishaarayey toobad malidihiin kafaraad tihiin naar gelaysaan hawlahaasay isugu hayeen dagaal baad ka cararteen adab ilahi baa idinku dhacay markuu nabigu yihi hawshaas kuma jirtaan ahlu khayr baad tihiin bay nabiga gacantiisa dhunkadeen qaana wuxuu idhi ana fi'atukum anuu kooxdiinni baan ahay ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan hee ilaa fi'a fi'adaa la sheegay aniga iyo ciidankayga madiina fadhiyow idinkuna kooxda horbaxyaysadana soo noqotaa tiin baalku kuma jirtaan idan xadiidka iyo iyo aayaddas ka hor iman mahayaan wy tirmidi wuxuu leey hada xadiiثun xasan cabdilxaq alishbili asna wuxuu leeyay fi kitaabi alaxkaam alwusطى mujaladka shanaad toddobaatan iyo lix hada xadiiثun xasan xadiidka waxaa kaloo saxiix yeela asheekh axmed shaakir fi lmusnad fi taxqiiq اlmusnad shan kun saddex boqol sideetan iyo afar ama sheekh alalbani fadacafa xadiidkuna waa xasan in sha allahu tacala maxalu khilaafkuna waa yaziid ibn abi ziyaad idan markay wadaadaha isku mareen inkastoo dacfi ku jiro haddana nuxasinu danna bi in sha allah xasan way xadiidku xadaثna ibn abi maryam qaala xadaثana cطaaf ibnu khaalid asal waxaa weeye haddaad awood leedahay oo dagaalami karto ruuxa muslimka inuu gaal ka cararayo lama ogolo mar haddii safka laiska hor yimaado intaan fooda la isdarin waa fasaxan tahay dhumaalayso xarbulcisaabaad wareega caddayn gembin dusmaalaysi waa lagu ogol yahay laakiin marka kafol kafol laiskaga hor yimaado inaad dhaqaaqin badan rabaa waa dhaqankii salafku yaqaanin weye salawaatullahi ridwan calayhim min asaxaabati wataabiciin wagayri laakiin bacdu salaf ba waxay leeyihiin jamaaca min asaxaaba wa jamaaca min ataabiciin ba waxay aayadda suurat alanfaali lix iyo tobnaad aayaddaa waxay ku soo degtay yowmu bedrin khaasa dagaalkii beder basay khusaysaa dagaalaha beder ka dembeeyey oo dhan ilaa qiyaami saaca nin kastiiyo tagartig u dagaalamaya hadday xelad dagaal keenayso inaad ninkan maantao dhan marna madaxa ku dhufato marna u gambiso marna ka cararto oo daaliso oo lix iyo toban sana ka daba wareegeysato kadib markuu daalo aad jibiso ay keenayso waana ka daba wareegeysan bay leeyihi farri iyo karri xarb cisaad baa istaamalaysa inta intaa hal maa maabo laba boqola meel iskeentay si b fifto lagugu garaacay ibir lagaa dhigi lahaa oo lagu cirib tiri lahaa ama lagu eh, eh, salbixin lahaa waxaa dhaanta kolba xarbigu siyaasadiisa waxaa loogu laabanayaa curfiga iyo marka la taaganya maxaa yeele xarbigu waa min wuxuu ka mid yahay umuur dunya buu ka mid yahay qaabka loo dagaalamayo qaabu dagaalanka iyo sidii loo tadbiir loo maamulahayo waa hawlo u khuduucaya nin kasta khibradiisa axkaamtu sharcigu ka dhigayna goono wey oo masaa'il khaasa wey idan waxaa la eegayaa ninkan la dagaalamayso ma inaad maanta intaad safka hore gasho saad u taagan tahay wiilka kugu dambeeya ilaa u dhintaad dhaqaaqin baa maslaxada ku jirtaa mise ninka waa nin ka awood badan oo waa jeesh iyo ciidan munadama oo intaasoo taageeraa iyo gurmada iyo daba taagan buu le aduguna koox yar baa tahay arbuskaad ku waday oo way markuu naftu qabato iyo kabuu ka dhammaadaan baad meeshaas kaga tago idan waxaa loogu laabanaya bay leeyihin curfiga iyo khibradda kolba dadka caskariyiinta xilligaa jooga loogu laaban aayadduna waxay ku degtay yooma badrin yoma bederin xugun gooni ay lahayd maxaa yeelay waxay ahayd dagaalka u horreeyey ee nebi maxamed iyo gaal iska hor yimaadaan dagaalka noocaasa waxaa la rabaa in la muujiyo wacdana la dhigaal doonhaya darsi laa yansawna in loo laqina la rabaa lashir cashar ninka muslimka adintuu kala soo istaaga qoriisu ka dhoogu hayo laba boqoloo ninfooda u geliyo su u taagay ku dhinto dhimashadiisa waxaa ka dana cabsidu reebi doona maxali ninka cawl adeegiisa keligii kun wado oga leexan maayo waa ninka inaad disho mooyeen kaa dhaqaaqa ma iskaga lexa dhimaka dambe waa musiibe meel fadhida iskaga leexo yani marka lagu leeyahay idaa laqiitum aladiina kafaruu maa ya ayuha ladina aamanu idaa laqiitum fiatan fahbutuu fahbutuu waa maxay waxay keenaysaa in qoobjarin lagaa qaado dib dambe oley nimanka dhagax meel fadhiya wey inaad dishay naftu ka baxda ma dhaqaaqi maaye iskaga lexa masiibada idan inaad adig kahor boodo la dooni maayo maalin maalin hala gembiyo hala wareeg caddeeyo maalin maalinna waa in dersi la laqina wey inuu carabku weligaaba kuu noqdo kaarta lama doonayo khalad wey ayib maalin maalin markaas heshaan waa in ninka kugu dambeeya meeshuu iska dhaqan marna waa in xaaladda la qiimeey wuxuu waa inaysan joogto noqon aaga ka baxun insaxaab un weligaaba insaxaab carar un lama doonayo ayib aduu almuhim selaf badan ba wax maray aayaddaas waxay khusuusay un bada inta kale laakiin uma taalo laakiin cumuumka axaadiita fi الصaxiixayn wa fii hayriha waxay tusaysaa in ilaa qiyaami saaca ruuxa muslimka markuu gaal la kulmo zaxbi laskaga hor yimaado tabartuna ay awoodi karto inaad awood inaad dagaalamto aad awoodi karto inaad cararin baa la rabaa ayib aayadduna khaas maa sida raajix min xayu daliil ayib xadaثna ibn abi maryam qaala xadaثna cطاaf ibn khaalidin abu safwan saduq yahim qaala xadaثanii cabdiraxmaan ibn raziin saduuq qaala mararnaa birabada rabadaan soo maray waana meel tuulo yaroo u dhoweyd wey madiina u dhoweyd wey oo alimaam abudar waag dambe u degey ayb tuulo marka qarya min qura almadiina weliba ku dhow daati cirq waddada ciraaq ka timaad marka ciraaq laga yimaada madiina loo socaa lasoo maraa oo meeshuu ku dhintay abudar abudar baa degaanaan jiray waagii dambe markii khilaafadii cusmaan dhammaadkeedii dambe la joogo umaradii xilligaa joogta iyo buu aad u dhibsaday dhaqankooda abudar salaaday taakhiirin jireen sidina cumaan mooyin kooxda kale umarada magaalada jooga salaaday nafta ka goyn jireen ayib marka ku rafaad iskaga tega ka guuray wuxuu salaada sida ka daayey casarka aad iyo duurka nafta ka goynaysaan iyo hala joojiyo salaataajir bay tukan jireen salaataajir somaali way taqaana wax la yihahda jira soma taqaana salaataajir xilliga shaqada laga soo rooxon baa lagu beegaya salaadda sila taajir baa leedaha waadhow soo afrika tegey waxaan soo barta waa special baraid <laughs> ya maalinka axadda iyo sabtida salaad kasta la tukanhaya duhurka xilligiisii casarka xilligii loogu talagalay salaad kasta xilligeedaba dhacaysa laakiin maalmaha shaqada nafta laga goy casarka afarta galabnab la tukan jiray maalinka eh, axadda iyo sabtida laakiin isniinta iyo talaadada iyo arbacada iyo khamiista iyo jamcaha waxaa la tukan hayaa anta hantiga barka hantii huri baa la tukanaya marka labada maalmood jadowkaa qoran anta maalmood sida loo tukado gooni u qoran tahay sabti axadna waxa ku qoran special barey salaad khaasa oo tii lagu talagalay ah masaajidka weyne johannes bay ku dhex yaalla bay ku qoran tahay leela ma ah ayib ha laska ilaaliyo masaajidda kenya ku yaalla qayba ka midana nairobi ku yaalla saas wey hadda ilaa aminka inkastoo special barey ku qoran aanan ku arag haddana dhaqankaasay wataa salaadda wakti yaan la deli sheekh <clears throat> uu iskaga guuray waxaa kaloo la sheegaa inuu u guuray abudar u guuray wuxuu aaminsanaa qowluhu tacaala wاladiina yaknizuuna الdahaba wاlfidaةa walaa yunfiquunaha fii sabiili الlah fabashirhum bicadaabin calaa cumuumiha ina aayaddu tahay wuxuu aaminsanaa wixii noloshaada ka badan inaad meel dhiga tahay waa xaaraan wixii noloshaada adiga ka badan inaad bakhaar dhigato ama kaytato ama zake ka bixi ama ha ka bixinni u xaaraan wey buu lahaa asaga ubayi baa ka dooday ilaa waalidin cumaan dhex galay asaga cumaan isku dhaceen weliba gacangaad ay gaadhay iskaga guray adu salaada u dhibsaday qaabkay uga dhaqmahayaan nimankii xilligaa joogay iyo masalatu zuhd oo iskugu dhaceen rag fara badan buu oga guuray madiina marka rabdu iska deganaan jira waagii dambe asagoo socday meel wadada bartankeeda ku nafaxay cabdillahi mascuudo ka yimid ciraaq kuufa ka yimid oo madiina u socdaa soo maray asagaa qaaday oo xabaalo ku tukaday asaguna maalmo kadib buuba dhintay cabdillahina wax yar buu ka dambeeyey cabdillahi mascuud Mhm. Mhm. Mhm. malaagi inay isbedelayso masalo wey waktiguna masalo wey malaagi inay isbedelayso <laughs> muran ma laho xadiid baa ku sugan laakiin casarka waa in awal wakti la tukado in la ta'khiiro dib loo dhigo waliba nusuus waciida ku timid xanaafta kenya joogto hala tukana shek intaad heli karto soomaalida ka dabuuray ayib haddaad weydana gurigaa iskaga tuko casarka waa dilaan allahuma inaad dad jamaaco weydo jamaaco kala weyda mooyee ha u dhaqaaqan kuwa ayaga dhaqan bay ka dhigteen kamaha malaa'ig baa isbedesha kama ahe waa taqliid ali abi xaniifa taqliid abi xaniifa way axnaaftaa madhabkaa qabto maxamed xasan ashaybaani muwaaiisa ku qoran tahay in la taakhiriyo nafta laga gooyo wey xilliga kooyo tobanka ama shanta akaa tukanhaya ah markayaan loo bixin ataa mar bay dhaafaanba anta hantii rubi mar bay gaadhaan idan markaa yaa lagu dayan dhasha arrintaa layska ilaaliyo si xujo ugu noqon shek wati baa taagana shek weliba isbaro ya hmm. casarka ma kala baa abu hurayra soma yatacaaqabuuna fiikum malaikatu min leyl nahar casarka ma tukaday baxayaan baa le markay waxay raba dadku hor tukadaan xilligay maagtu baxayn ba isku aadinhaya lama baara la iska ilaaliya bal salaatu munaafiqiin buu nabigu ku tilmaamay ninka la suga salaadda xilliga qoraxda caweerta noqota halis wey ha iska ila hawsha iyada inaad jamaaco kaleba weyda mooy haka agbax salaadaha kale ay toosanhayaan la tuko taa casarkay dilahayaan masaajidda kale aad ayib masaajid kale haddaad weydan ayaga iskala tuko laakiin intaad ka leexan karta ka leexo mararna birabadaanu soo marra faqiila lanaa waxaan lagu yidhi annagoo soconna cabdiraxmaan ibnu rasiin baa hadalka watee haahunaa meeshan waxaa jooga salaamatun lakc baa jooga saxaabigaas saxaabi aljaliil almujaahid alkabiir faataytu waan u tegey saxaabigii rabadaan ku leexday fasallamnaa markaasaanu salana calayhi calaa salama faahraja yadayhi gacmihiisibuu noo soo bixi yani markuu salaamhayeyba gacantiis salama nin la yaqaano laf weyn bu ah qaash ah tiirkaasoo dhbacay buu ah farduu ka dheerayn jiray marka la ordahayo markuu ragga baxsana farasku iskaga degi jir aras intu inka gaari iskaga degi jir isagaa soo qabsan jira faras kuma degi jirin ayib nin aad u lafweyn bu ahaa saa darteed ba markuu nabigu bayco galhayo laba baycood bu la geli jiray akwax laba bayca lala galay xataa yowma uxud bacd rodon laba lala galay dagaalka tabuuka saddex baa lala galay lama daynin leanna waxaa la og yahay isuu halgamhayo nabi maxamed saanig hadda mid kale ku celi mid kale keen gacanta saddex bic laba bica laga qaadi jira lanna saddex nin buu dhigma ka badan toban buu dhigma ayib faras gaari maayo ninku asagu raasana ka baxsan maayo laba faras walaa riti walaa awr baan kaa bixilin salamaadku kadima istaago ilahin baa kaa reebi kara <laughs> faataytu nabi sal wa fasallamna caleyh waanu salaanay faakhraja wuxuu soo bixiyey yadayh labadiisii gacmood faqaala wuxuu yihi salam markii la is baayactu bihaatayni nabiy allah sal slam labadan gacmood ma ujeedaan nabi maxamed baa in badan kula ballamay baycan kula galay heshiis inaan diinta u dagaalamo o halgamo asna rumeeyo ayib islaamkana ku dhinto wuxuu ihi taabicigii faakhraja wuxuu soo bixiyey kafan sacab buu soo bixiyey iyo baabaco dakhmatan weyn buuri kaannaha aad moodo buuri kafa baciirin riti eh, gacantii baad moodaa riti jeenigii riti lugtiis weynta mogta eh, dhan buu ku fadhiisanaya gacantuu saa u bixiyey intay leegta waxaad moodaa buu riti lugta jeenigi intuu leegyahay ninka weynankiisa فأkرج لها kفn بنزع dkمة weyn كأنha aad modo kف bacيrin ritisaantii ama mxaan ku dhahayay keenigii faqumnaa ilيه waanu istaagnay faqabalnaha gacantii baan ka dhunkanay sida raajax waxaa weye way bannaan tahay ninka culummada iyo waalidka iyo ninkaad xormayn gacantii inaad dhunkato way bannaan tahay laakiin in caadiya dhaqan laga dhigto anna aan soo taagto lama ogola hawsha ayada ah hawsha dhaqankii salafka ma ahayn marmar waa la ogolyahay ixtiraam laakiin haddii caala laga dhigto waxay keenaysaa markuu wadaadkan wadaadka dhunkoodo aad kana dhunkoodo adna aad ka dhaqaaqdo intaad talaanta shakso ma fiicna aad ka dhaqaaqdo inuu cudud kuu qaado dogooday waxay labadan wadaadee dhunkeen kana u dhaqaaqa cudud buu qabaay xaqaygii diidan yahay caasi wey ma dhunkado kaas murjin baan ku leeb awliyaa ku dhacay hawlahaasaa soo bixi saan hadhow laiskugu dhicin wixii waa bannaan tahay laakiin marmar koowey caado joogto mustamira oo ninkii khilaafa lagu qabsan karo yaan laga dhigin dagaalkan la dagaalama waaga saxwadu cusbayd ina lama dhukan kara shirki weeyana lama ogolo hawlaha baabsuufiyeedkan lama dhexdhexaad ha laiskugu yimaado oo marmarkoo ah ayib ku radiyey ma ogolen shekh ma raxmatullah alay ma ogolen isagu isagu wuxuu diin la foorasuu diidanya lakin aduu taagan dhib ma laha shaban u ka hadlaya inta badan maktabada lagu iman maktabad weyn oo laaba lagu iman jiray ruux markuu fadhiyo taaladhunkatid waad foorarsan soo maaha foorarkaasu sheekhu diidan yahay lakin adigoo taagan haddii lasu dhunkada wax dhiba malaha uuna taqrinaya shekhu ka hadlaya arrinta uu banaynaya isagu lakin wuxuu leeyahy in caada laga dhigtaan diidana ah. wa calaa qaacidati cumar wuxuu dhihi jiray hawlaha noocan oo kale iyo inaha madilatun madilatun litaabic wa fitnatun lilmatbuuc buu dhihi jiray waxyaabaha noocan oo kale ninka matbuucaana way fidnayno cujbi iyo kibir isla weynan baa geli maa lay dhunkado maa lay istaago maxaa lay garamarahayaa buu la soo istaagi kii wax dhunkan hayana dulli bay u tahay oo ninka inuu ka fadli badan yaho mooda isdullayn oo waa la soo gurguura musqulaha laga soo gurguura marka dambe halkaasay tegaysa ayib meel hadda loo gurgurtaa ku taalla mambaasa marka loo sii socdo mambaasa inta nairobi dhexaysa ku taalla iska wadaa soomaaliya warkeed ba jooji ayib xadaثna cabdالlahi bn mحamed qaala xadaثna ibn cuyayna sufyaan can ibn judcaan caliy bn zayd bn judcaan qaala haabitu lanas haabit ibn aslam albunani ayaa anas bn maali wuxuu ku yidhi amasasta الnabiya anasoo ma ku taabatay nabiga biyadika gacantaada qaala nacan buuhi ha waa ku taabtay faqabalaha markaasuu dhunkaday haabit baa gacantii anas dhunkaday ضaciif اlisnaad mawquuf ibnu judcaan wasmuhu caliy ibnu zayd ibnu judcaan daciif sida raajic ninka xasan alxadiid wey aarkuna waa xasan xadiidkuna waa xasan ayb sida dahabi uu rajaxaya xoog badan tadciifku daciifinaya xaafid ibn xajar caliy ibnu zayd ibnu judcaan uu leeyahy waa daciif ee uu idlaaqahayaaye ma saxno dahabi baa kaga fiic masalada ayada ah saalix alxadiid suwaylix alxadiid ma kala taxqiijiye tarjamada caliy bnu zayd bnu judcaan wuxuu noqonaya calى aqali taqdiir xasan اxadiiث haddaan dhib kale ku imanin xadiiku marka xasan wey insha allah taala baabu taqbiid الrijli lugta ma la dhunkan karaa gacan garanaya lugta ma la dhunkan karaa xadaثna muسى ibn ismaaciil atabudaki qaala xadaثna maطr ibn cabdiraxmaan alacnaq saduuq qaala xadaثatnii imra'aة min صabaax imra'a haweeney baa ii warantayo min sabaaxi cabdilqays waa qoys ama jirib ama raas cabdilqays ka tirsan wey qabiilka reer cabdilqays la yihahdo ee dhankaa baxrayn degi jiray qoys ka tirsan wey waa jilib yar yuqaalu laha gabadha waxaa la yidhahdaa ummu abaan ummu abaan baa layhahdaa ibnat اlwaasic ummu abaan baa loo yaqaanaa ibnat اlwaasic min الnisaءi الtaaبiciyaat ummu abaan waxaa la marayaa inay majhuula tahay siduu sheekh maray iyo khayrkiiba laakiin maadaama ay taabiciya tahay awowgeedna wax ka warinayso wax jarxiyena uusan jirin baabkan waa baabkan aqbali jirta waa garanaysa in badan baan dariiqada kuso socon ayb sidaa darteed ba xadiidka waxaa taxsiiniyey alxaafid ibn cabdilbar waxaa kaloo taqriya antas mundiri fi sunan xaafid bn xajarna eh, fatxubaariga mujaladko tobnaad konton iyo toddoba wuxuu leeya eh, waa jayid sanadkiisu xadiidkuna isagoo dheer baynu soo maray an boqoideeafar baynu ku so marray rakamka ah can jaddiha awogeed wax ka warinaysaa ana jaddaha alwaasic ibni caamir awogeed waa saxaabi qaala saxaabiga wuxuu yidhi qadimnaa waanu soo gallay madiinanu nimid faqiila waxaa la yidhi markaan madiina nimid ayagoo wafdigii ree cabdiqays uu ku jira awogeed alashaj cabdilqays baa ku jiray ee asagaa ku jiray niman dhan ba wafti dhan nabig ba ahaayeen markay yimaadeen oo geeri iyo rarada iska dhigeen baa nabi maxamed ka meesha fadhiya fa qiila waxaana lagu yidhi daaka midkaa waxaa weeye rasuullah rasuulka ilahi baa halkaa fadhiya faakhadnaa waxaanu qabsannay biyadahi gacmihiisi wa rijlayhi nuqabiluha anagoo dhunkanayna nabi maxamed lagu hayay gacmo waa ka dhunkannay ayb daciifu lisnaad buu sheekhu raxmat ullah alayh laakiin xasanu lisnaad wey xadiidku xadaanaa cabdiraxmaan ibn اlmubaarak alcayشhi albasriyi ثiqة qaala xadaثna sufyaan ibn xabiib ثiqaة imaam qaala xadaثna شhucb bn الxajaaج abu bisطam alwasiطi qaala xadaثna camr ibn murة can dakwaan abu saalix asamaan can suhayb mawla cabaas bn cabdilmuطalib saduuq inta kale dee lasweydiin maayo sufyaan toban jeer baad soo marteen shucba camr bn mura can dakwaan abu saalix araawi can abi hurayrata macruufka taqaaneen wey shayبna waa mwl acabaas cabdlb inuu saduqya loo badan yahay qaala wuxuu hi taabicigaas ra'aytu caliyan cali bn abi baan arkayo yuqabilu dhunkanhaya yadda acabaas cabaas gacantiisii iyo warajlahi lugihiisa dhunkanaya waa adeerkii hadi cabaas iyo cali maxaysu yihiin waa wiilii adeerkiis usaa maha ضaciifu <clears throat> اlisnaadi mawquuf shayb wahuwa mowla cabaas laa yucraf bu sheekh ramat ulah alayh laakiin ibn xibbaan baa tawsiiqinaya suhayb aaniyan waa taabici kabiir ah wax jarxiyana ma jiraan bishay xaafid ibn xajar wxuu le waa saduuq xaafidku le saduuq ibn xibbaanoo tawsiiqiyey isagoo taabici kabiir ah cadam aljarx tajriix aan loo haynin intaa marka laisku daro ninkan nin culus buu noqon haya insha allahu tacala marka xadiidku xasan w baabu qiyaami rajuli rajuli tacdiima wuxuu baab yahay ninku inuu ruuxa kale u istaaga tacdiiman mush ixtiraaman weynayn ruuxa la weynaynayo xadaثna aadam ibn iyaas alcasqalaani alxaafid iqa qaala xadaثna shucba ibn اlxajaaj وxadaثna waxaa kaloo nowra alxajaaج ibn minhaal qaala xadaثna xamaad xamaad ibnu slmة qaala waxay dhaheen labadaa sheekh waxay yidhahdeen xadaثna xabiib ibn shahiid alimaam iqaة اlxuja qaala samictu aba mijlaz laaxiq ibn xumayd baa loo yaqaanaa magaciisa waa taabici jaliil ah wey nin aad u qiimo badan weliba wuxuu ahaa maamulka ku fiican qaadi ah caalima ah, faqiih ah rawaafid iyo khawaarij badan la dooday nin culus buu ahaa yaquulu asagoo leh ana mucaawiyata saxaabiga mucaawiya ibn abi sufyaana ah, ayaa kharaja maalin maalmaha ka mida ah soo baxa intuu amiirka ahaa wa cabdulaahi ibnu caamir wa cabdulaahi ibnu zubayr qacuudun ay fafadhiyaan cabdulahi ibnu caamir iyo cabdulahi bn zubayr baa fadhiyey waxaa soo baxay mucaawiya ibn abi sufyaan oo saxaabi jaliil boqor ah qucuud faqaama waxaa istaagay ibnu camr baa istaagay markuu soo galay madaxweynihii ayuu boodo istaagay waqacad ibnu zubayr ibnu zubayr iska fadhiyey ma dhaqaaqin wa kaana ibnu zubayr wuxuu ahaa arzanahumaa midkooda ugu culus ugu degan ninka u miisaaman buu ahaa nin xasiloon oo degan buu ahaa ninka ninka waa ka aqoon badnaa ayib midda kale qoys la yaqaano culus bu ka dhashay xaggan waxaa dhashay cabdulahi zubayr waa taqaanaa hooyadii waa tuma asmaa abubakr sidq aabin zubayr cawaam wey oo safiya asaguna see dhashay marka nin culus wey isagoo yar dagaal bilaaba toban jira nin loo geli kara maa qaala mucaawiyatu wuxuu yidhi markuu arkay mucaawiya maxaa la rabay inuu yidhahda cabdullahi bn zubayr ninkaa ina caamir wuxuu igu istaagay ee xurmeeyey ee aduu la fadhida maxay tahay mucaawiya xadiid buu hayana wuxuu ka maqlay qaala mucaawiya wuxuu yidhi qaala الnabiyu nabiga ilaahay wuxuu yidhi man sarahu ninkay farax geliso ama jecel an yamula inay u joogsadaan low asaga cibaadullaahi addoommaha ilaahay qiyaaman sarajoog in loo istaago oo lasu qotansho ninka doonayaay falyatabawa ha u diyaargaroobo ha diyaargaraysto bayta min annaar guri naareed ha diyaargaraysto nimaba xanaaqad ha u istaagi weydaba ardadaisma maxa lagu garaac jiray alu garaac subax wanaagsan bar hadda dhihi waay wada istaaga mana dood galay waa inay wada istaagan kulligoodba <laughs> man sarahu ninkay farax gelinaysa an yamula inay u joogsadaan isu qutanshaan lahu asaga cibaadullahi ilaahay addoomihiisa qiyaaman ayagoo tataagan falyatabawa ha diyaargaraysto baytan guri ha u diyaargaroomin annaar laba qiyaam buu nabigu diy sal slam qiyaam waa ruuxii asagoo fadhiy in la dul istaago ruuxu waa fadhiyaa in la dul rogto waatuu nabigu ku tilmaamay ficla farisin waruum neex asagoo fadhi marka saxaaba dul istaago inay la tukanaya waa ku lama ogolo kan labaad nabigu diidan waxa weye ruuxu markuu soo istaago soo galo in laga horboodo oo loo istaago lasku tansho ayib labadaa lama ogolo maxaa la ogolyahay ruux markuu safar ka yimaad waa loo istaagi safar buu ka meel buu ku maqnaa waa loo istaagay waa laga horordi waa la mucaanaqayn waa la salaam waa la soo dhowey hada qiyaamu carab huwa sunna carabkaasay taqaanay kaasana sunnada ah ayib saddexaas marka ka noqonaya mid waxaa weeye ruux asagoo fadhiya in la dul sara joogsada waa boqoradii reer faris waxay samayn jireen iyo reer roomba midna waxaa weeye ruux markuu soo go in la istaago la sara joogsado sidii farda iyo xoolo bahal galay lawada istaago ayib midna waxaa weye ruuxa soo dhowayntiiso markuu meel ka yimaado safar idaa qadima min safarin waa in loo istaaga laga hortago lasoo dhaweeyo ayib iyo intay axaadiisu soo reebtay oo dadka ahalkiiyo qaraabada iyo raximka ayagu baabka kuma jiraan waa fasaxan yihin ayagu haddaan soo mara xadiiska faatima iyo aabbaheed marka waa in laska ilaaliya waxaaso dhan wuxuu ka caraysa la diidan yahay tacdiim ligayr illah la weyneeyo iyo qiyaamka noocaasa aakhir inuu keeno in kii loo istaagahaye mucadamka wax ismoodo bakaqo u fuuro hadhowna uu dibinta laalaabta hadii loo istaagi waayo kan kalena weligiiba u nodo mid dulaysan hadii kuraasada istaaga laga rabo isdulaysiga sharcigu ma ogola sheekh ixtiraamku waa gooni tacdiimka noocaas rabasta yoma yaqumu nas lirab alcaalamiin ayib waa in la kala ilaaliyo wix ixtiraama la diidi maayo marxaba sheekh qaraabadu waa fasaxan yihin baabkooda wixii qaraabo ah ama waalida ah, ama abtia ah, ama habaryar ah maanta odaad intuu tagnow lanno waxaa hadda aftigaa ku istaajinaya ama awowga ama adeerka ama habaryarka maaha tacdiim ee waxaa weeyaan silat raxim iyo qaraabi hilib baa kuu danqanaya waa laba kala baab waa in la kala ogaado ayib in sida wadaadaha qaarkood akhl lagu qaato ruux meel loogama kici karo nin waayora dhachayo saa ku hayad bosma yar kacga ku fadhiistay asagaaba adwa taagnaan kartahay lama goor rux meel loo kaco wartaasi taas gudin ma aha tan waa naxariis iyo danqasho wey ruuxan waayeelka islaamtan uur kala iyo islaamtan ilmaha xajin la iyo ruuxan xanuunsan oo waa min baabi alraxma warafa weye kala diidan yahay waa tacdiiman leh meesha laga kaco taasoo keeni kartaa xoogow cujbi iyo huruur keeni karta iyo kibir baa laga cararaya marka adiiku inuusa kugu alwaa maqlub ku gelin ba raba sidii nin saaxiibka ah wuxuu yidhi lix sano baan mar kasta xiiran jiray baan mulakaysan jiray lix sano muddo ka baamse toban sano ku dhow asaga jooga la weydiin karaa wuxuu yidhi baan xiiran jiray waan mulkaystaa mar kastaba sida markay soo baxaanba waa seentaa mulkaysi yuul baan ka dhigtaa waxaan u qaatayba xadiidkii ahaa nabi maxamed wuxuu u duceeyey dadka xajka marka la jooga xeerta saddex goor buu u duceeyey nabi maxamed waalmuqasiriin allahuma makfir arxam almuxalliqiin waalmuqasiri ya rasuul mar saddexaad ama afraad buu nabigu ku daray kuwa muqasiriinta ah weligii waxaan lahaa weyse ku dhaafi xiritaankaas isaga muxalliqiinta adgisu maa lahaa buur waa damba waadiin wasuwal maahe xajka laga hadlaaya ee markaad bannaanka joogta neerow joogto ama asiyeelow joogto hawsha ma ah <laughs> calaamadooda ahayd marka waa inaad iga xadika iska hubsataan rabaa xadiidka marka koobaad inuu sugan yahay baad ka hubsan naska aad deliishanayso hadduu kitaab qur-aana yahay asagoo ma sugan yahay lasweydiin maayo ee aayaddu macnahan iyo xukunkan ma tusaysaabad iska eego iska hubsan ama waxaad deliishan hadduu xadiid yahay xadiidku marka hore ma sugan yahay oo nebi maxamed ma ka sugan yahay haabaa ka sugan yahay macnahaad u deliishanaysa ma tusahayaana mar labadba lagaga ba inaad baadho labadaa baaritaan bu kaa rabaa sugnaanshaooda iska hubsato haddana macnaha ma loo daliishan karaa dad raasid wadaadkii ah, isagoo wax oo haween iyo rag isu keenay oo weli dhallinyaro ay gabdha labaatan jir is ah dhex booda hayaan yaan ku niri intaan u tagna koox oo iska daa ma banaane cirku cabaar fiiriyey seef weyn u haysta markaas wuxuu ihi daliilkeedi baan keenhaya haya keen baan sheekhu daliilkeedi oo daliil nagu cusub wuxuu ihi in allah calaa kulli shayin qadiir ilaahay baana karsiiyey inaan marqaano oo leeto xukunka noolayno oon axbaabtii akhyaarta isu keenno oo akhwaanku isbarto oo la isdhex marqa o lasdex ka dhaqaana meesha dil kale seen baynu taqaan waanu kala carraadi maxaad sheegaysa sideetan iyo lixdii bay ahayd waa xusuusta sideetan toddoba sideetan lixdii meelaas ahayd qabla cishriina sana wey ayib baabu badi salaam wadaadkiisaani wiil waa dhintay allah u naxariisto allah u dambi dhaaf baa badl yani inuu aayad sida wadaad suufiy qolyahan saalixyado badboodahay yaa dahabi wuxuu siyarka waxaa lagu yidhi daliilkeena inaad ruxlaysaan ruxlahan xaggeed u keena wuxuu yidhi ilahi wuxuu idaa zulzilat al ardu zilzaalaha dhulkusoo la giririn maayo haa idan waa hawsha ku jiraa buuri boodboodka qabka ciyaarka hawlahaas weeye dadka mogta haddaan waasic diina usan jirin oo ruxuusa alla ka cabsanayn aayaduu meel ku akakabiyo ku cacabiyo waayi maayo marka ilahi laga cabsay subxana wa tacala daliilkan ha lasku hubsado inuu meesha tusahayo ayb <clears throat> baabu badi salaami salaamta bilaabitaankeeda buu baab yahay xadaana cabdالlah bn mxamed almusnadi qaala xadaana cabdالrazaq ibn hamaam aلsancaani abu bakr qaala akhbarana macmar bn rashid abu curwat alyamani can hamaam ibn munabih can abi hurayrata can الnabiyi qaal hamaam haduu meesha dhaca ninkaas wey ama ninkii hore ee meesha cabdirazaq bu isagu dhaca ama meesha macmar buu dhaca wa hamaam ibn yaxya haaliban can الnabiyi qaala khalaqa allahu aadama ilaahay aadam buu abuuray salawaat ullahi wasalaamu calayh nabigaasu ilaahay abuuray wa tuuluhu dherarkiisu asagoo uu yahay situuna diraacan lixdan dhudhon calaa suuratihi midin qormi anugu eegooye lafdigaas lakin xadiku saas xadiku saas maxfuud ku yahay lakin muuse qoran hadda bukhaari xadiika xadii abu hurera asal wey calaa suurati waa maxfuud laakiin hadda ima qora aniga wa tuuluu situuna diraacan isagoo lixdan dhudhundhan bimacnaa waa soddon mitir taqriiban hadda soddon mitir wey dherarkiisu leanna labada dhudhunba waa hal mitir weliba dhudhunkeenna tacbaanka haddan ka hadlayna ayib ama dadka hore waxa laga yaaba dhudhunkooda inuu ahaaba hal mitir kaba badnaaba macquul wey uma qaala rabbi markuu abuuray eh, aadam wuxuu ku yidhi idhab aadamo orod dhaqaaq aad oo calaa ulaaika kuwa aad yani nafarin min almalaa'ika juluus malaaga xaggaaas kula fadhida <clears throat> ayaa lay orod u tag xadiikii dheeraada tirmidi herka soo saareen wey markuu ilahay abuur subxana wa tacaala oo ruuxii soo gaadheen madaxiisa ay soo gaadheen ayuu hindhisay nabiyna aadam ila marka waa la suuriy o dhoobaa laga abuuray waad garanaysa qur-aanka eh, aad u sharxay markii ruuxii lagu afuufay oo ruuxii soo gaadheen naftu soo gaadheen madaxiisa ayuu hindhisay ilahay wuxuu ku yidhi markaasuu yidhi alxamdulilah ilahi wuxuu ku yidhi yarxamka allah ama yarxamuka rabbuk ayib markaasaa la yidhi labada gacmood ilah oo laaban baaliga kala dooro wuxuu ilahi waxaan doortay gacanta midig waxaa ku jira idan waxaa leey warasada kaa beermi doonta ee ilahay gacantiisa midig o dhan ku jirtay ahlu janno wey intan gacanta midig gashana gacanta bidix gashana ahlu naar way xumaan bay shaqaysan doonaan calaa cilmi illahi saabiq kadib baa malagta intaad aado orod salaan oo waxay kugu jawaabaan soo fiiri idhab aad baa li calaa ulaa'ika kuwaas nafarin kooxoo meel almalaa'ikati malaa'iga aad baa li juluusin fadhiya fastamic dhegayso maa yujiibuunaka waxay kugu jawaabaan markaad salaanto fasallim baa idiin qoran soo maha saasaa sax ah ani laakiin ima qoro ayib fainahaa salaantay kugu jawaabaan eh? ana yujiibuunaka ay qoran isku macnuun dhib maleh waxay kugu salaamaan ama adan kugu jawaabaan baa saxa fasalli marka la yihahdo waxaa saxan in la yihahdo yujiibuunaka ay kugu jawaabaan hmm? idhab fasallim calaa haaulaa'i sax wey ayb fainahaa waxay kugu jawaabi doonaan taxiyatuka waa salaantaadii wa taxiyatu duriyataka warasadaad salaanteeda wey adiga nebi aadam ah iyo carruurta kaa farcamaysaba salaantooda wataasa idan waxaa laga qaadanayaa ambiyada ilaahay oo dhan rabbi soo diray o dhan salaatan asalaamu calayka inay yaqaaneen maxaa nabiyulaahi aadam waxaa leeyi waa salaantaadii iyo salaanta duriyaddaada wey idan ma la beryey iyo hoodihoodi iyo maxaa lagu soo galay iyo guun morningi iyo waxaaso dhan iyo afternoon iyo waxaas kama jiraan waa wax iyagu bedeleen m sabaaxan carab baa la timid idan salaantii rususho dhan ambiyada iyagaa bedel takhyiir waa sunna la bedelo wey min abina aadam ilaa qiyam saaca inta lagu talagala wey laakiin ilahi subxaana wa tacala wuxuu ku hanuuniyey ummadda nebi maxamed faqaala aadam wuxuu yidhi assalaamu calaykum buu malaa'igta ku yidhi faqaaluu assalaamu calayka waraxmat ullah baa lagu yidhi salaan dushaada ha ahaato iyo ilahi naxariistaba fazaaduuhu waxay ku dareen intuu asagu la yimid waraxmat ullahi bay ku kordhiyeen ila asagoo assalaamu calaykum buu yidhi ayuuna waxay ugu dareen assalaamu calayka waraxmat ullaahi bay ugu dareen waraxmat ullahi marka dheeraad ah baxsana minha bay la yimaadeen nabig wuxuu uhi fakulu man yadkhulu اljannata calى suuratii falam yazal yanqus اlkhalqu xata اlآana fakulu man yadkhulu jannata ruux kastoo jannada geli doonaay maalinka qiyaamo calىa suurati suurati aadama aabbihi buu ogyahay nebi aadam suuradiisi baa loo egeysinaya ruux kasta erarkiisi baa lagu siin muuqaalkiisii humaalkiisii idan duq iyo nin waayoolo shashaban iyo naafa iyo mid dabiinlah iyo mid indhaala iyo waxama jirhayaan markaynu soo maray haweeney baa nabigu u timid cajuuse ah kaasuu nabigu la kabtamay kaasuu i kulley sidaa cajuuso ah janno geli mayso a nabi maxaan kasbaday ilah baan rumeeyey waan shaqeeya waan cibaadaysta maxaan dhiba geysta nabi wuxuu yhi adoo gabadh yar ohoo gashaante ah baa lagu geyn doonaa jannada ma aha sidaan ku tegi maysa ah. nabig wuxuu hi falam yazal ma zuulin yanqusu inuu isdhimahayo alkhalqu uunku xata alaana nebi aadam dherarka intaa leeg wal awooddaas warasadu warasada ka dambaysa way sii yaraata way sii naaqusta awogiyaalka qaarkoodba lagagasha waxa neefgeelu cuni jiray aqrab misaalba awogaa saddexaad baa lagu dhihi geel markuu soo dhelmaya hal qurbac buu soo cuni jiray aroortii qurbac kaloo cuni jiray ceelu kilibka qutay weyn baa lagu tusi oo hadda toban nin aysan qodi karin waa saas yani khalqiguu sii yaranaya waa la sii dhammaanaya nuqsaan tabarta caqliga ra'yiga cilmiga saas wey meeshan wiilku markuu toban jiro ama labayo toban jiro ciidmi jira ama dagaalgeli jira ee ciidan dhan difaaci jira ama reer maamuli jira hadda labaatan jirka la celcelinaya wafakan baabuurta jeeri samaydaan arag adduunka dhan baa isbedelasha adduunka dhan baa isbedelay ayib waa saas falam yazal ma zulin alkhalqu eh, weeye arrinku kama zulin falam yazal alamru arrinku kama zulin yanqusu alkhalqu yani almakhluuq iyo tacuunku inuusa dhimahayo xagga khilqada iyo awoodda iyo qudradaba xata alaana xadiikan xadii suura baa loo yaqaana xadiis saxiixa ah, waa mutawaatir ah yani duruqda ku yimid baan ka hadlaynaa ama min xayu saxaaba mutawaatir kama lakin duruqii duruq aad fara badan buu xadiis cumar baa ku yimi macnaha xadis ibn cabaas xadiis abi hurayra waxaana u caansan xadiis abi hurayra hadaan hayno ayib ibnu taymiya xadiikan wuxuu ku sharxay aara wax saddex boqoloo safx ku dhow buu ku sharxaya majalka lixaad ah, saddex boqol konton iyo shan laga bilaabo ilaa lix boqol labaatan iyo koobu ku sharxayaa bayan talbis ajaamiya majalka lixaad bimacnaa waa saddex boqoloo sabxuu kaga hadlaya wuxuu shubahaada dadka qaarka keeneen jaamiyo xadiidka waxaa weeyaan waa axaadiis asuura ee suuhaya ilaahay subxaanahu wa tacala uu leeyahay suura axaadiis badan baana macnaha tustay ayib idan marka min xadiis sifaat tumaru kama jaءat bilaa ta'wiilin walaa taxriif walaa tamhiil laakiin waxaa ku khaldamay bacdu aimati salaf jahmiye iska badaaye bacdu aimati salaf ku khaldamay ibnu khusayme iyo abu thawr iyo ninka loo yaqaana abusheekh alasmaaniya keyrkood baa ku khaldamay xataa sheekh almaan laftikiisu wadaadahaasu ku biro kooxda ah ayb laakiin waa ku khaldamay shekhu raxmat lah inu xadidkan ta'wiiliyo baabu ifshaa'i salaami salaamtoo lafaafiyu baab yahay oodan dhihin kanaan aqaana iyo kan ma aqaano siidaa salaamta halla bakhaylin wax kale qaban mayside xadaanaa musadad ibn musarhad qaala xadaana cabdulwaaxid ibnu ziyaad alcabdi akhraja lahu اljamaca iqaة imaam can qanaan ibn cabdالlahi الnahmi dhowr koorban wadaadkan soo maray sheekhan soo maray iqa wey asaguna calى aqali taqdiin ama saduuq calى khilaafin fiih can cabdالرaحmaan bni cawsaja can اlbarا can الnabiyi qaal ufshu الsalaama taslamu waa salaanta faafiya oo ummadda salaama waad nabad gelaysaane maxaa yeele qadiicatu raxim baad ka magangeli oo eed baad ka magangeli oo maxabiya kalgacayl baa dhici oo duca socoto wey waxaanu maanta dhal wado asagoo kuu jawaabahaya ilah baa ku aqbalaya subxana watacaala xadaana maxamed ibn cabdilah baan ii qoran laakiin maxamed ibn cubaydilah baa sax ah xadaana maxamed ibn cubaydilah qaala xadaana ibna abi xaazim cabdilcaiiz wey cabdilcaiiz ibn abi xaazim saduuq faqiih walqacnabi cabdulahi bn maslama qacnabi waa laqabkii cabdulahi bn maslama nisbadiisa cabdulahi bn maslama ibn qacnab alqacnabi can cabdilcaiiz ibn mxamed adarawardi can alcalaa ibn cabdiraxmaan bn yacquub can abiihi cabdiraxmaan bn yacquub can abi hurayrata can nabiyi qaal laa tadkhulu اljannata janno geli maysan saxaabood iyo muslimiinay xataa tu'minuu ilaa ilaahay rumaysaan janno geli maysaan ilaa iimaan laydinka helo iimaanla waxba socon maayo waclamuu ana aljannata laa yadkhuluha ila nafsun mu'mina walaa tu'minuu ilaahay rumayn maysaan ama iimaan dhammaystira laydinka heli maayo xataa taxaabuu ilaa isjeclaataan alaa adullukum yaa intusan oo intusahayaay calaa maa taxaabuuna bihi waxaad isku jeclaanaysaan asbaab iyo wasiilo markaad la timaadaan aad isjeclaanaysan waad gacal noqonaysa ma idiin sheega qaaluu waxay nabi maxamed balaa noo sheeg ha alla magala noo sheeg yaa rasuul allah qaala ufshu salaama baynakum laba goor ninkaad ka hor timaadad salaanto ama laba maalmood aad salaan saa ugu turto xugudhigkiibala beriha ugu khafiifay salaan baa ka soo hadhay somaali waa imtixaan mu tagi kii hegel wuu khafiifay baa ka soo hadhayba salaan kusuux weeye waa salaan barab ma <laughs> salaantii iyo naxariistii iyo talnimadii waxay noqotay waa lagu dacayaday ayib abeeroos kumaqal baa u ordahayaaba isagoo daldalo ku dhaafay ku maqli maaya malag baa ku ajiibahaya ha u dhicin waagii hore saxadu cusbayd sagaashameeyada meelahaas ilaa sagaashan iyo shanti salaanta fiican baa dadka loo salaami jiray hadda laakiin reergaal baa noqoteen garabka laisku jiidahaya salaantii baa loo bixi maayo nuqsaan wey wanaag ma ah wax haddaad ku sugan tihiin <clears throat> ufshu salaama salaamta faafiya baynakum dhexdiinna salaanta hala faafiyo xadaثna mxamed بن سلام الbikdi qاl xadaثna mحamed بن fudayl بن غزوان صدوq أو ثقة عن cطاء بن الsائب wa صدوq lakinhu اkhtalطa في akhir cmrه عan أbيهi الsائب fudayl بن غزوانna bacdama اkhtalطa wax ka warinaya cطاء lakin xadiiku طرqi mutaabacad kalu leh عan أbيهi الsائب عan cabdاللahi بن cمri qاal qاla rasuul اcbud الرaحmاna allah raxmaana caabuda awliye iyo abooto iyo fiqi iyo duq iyo odo ka taga faraha ka qaada iyo ahlu qaabuur faraha laga qaado ucbud الraxmaan allah raxmaana keliga caabuda wa aطcimu الطacaama quudkiiyo baadka dadku mada siiya raashinku mada siiya qadada ka bixiya martisoora caawiya gaashada col weeye wa afshu salaama salaantana faafiya ummadda gaadhsiiya cidka kala leexnina intii rabbi kala leexda yidhi mooyeen tadkhulu waxaad gelaysaa intaada la timaada ilahay keliga caabudaa ummadda iyo dadka dhabban aad caawisaan salaanta aad faafisaan aljinaan jannooyinkaad gelaysaan baa ilahay jannooyinkiisa baabu man bada'a bisalaam wuxuu baab yahay ruuxii ummadda salaanta ku bilaaba fadligu waa yeelan laha xadaثana abu nucaym alfadl ibn dukayn can saciid ibn cubayd abuhudayl aلطaa'ifi ثiqaة imaam can bushayr ibn yasaar taabiciyu jaliil qaala wuxuu uhi sheekhaasi maa kaana axadun ruux ma jirin buu adduun ma jirin yabda'u ku bilaabi kara ama ou yabduru kaa hormari kara ibna cumara bisalaam buui u fir saxaabiga dhaqankiisa u firso ma awoodid buu ibna cumara salam kala hormarta asaa kaa horrayn buui markaas ku soo baxay kaa gaadhsiinhayaan daqna fulahaa buu i nin salaan ibni ku bilaabi kara ama kala hormari karaay ma jirin bui lanna sunnadu ku dhaqmahaya ayb aw yabduru ama kala hormari kara kala degdegi kara weya ibni cumara bisalaam xadaanaa markaa ibni cumarna itibaaca lagu yaqaani aad ba ugu daraa xataa afcaasha caadiga ama mubaaxa ah ee calaa sabiil jibiliya walcaada ku timid ibn ku raaci jiray idan marka waa in saxaabiga lagu dada wey xadaثna mxamed بn سlاm albnkdi qaala ahbarna mkhlد ibn yaزيid اlquraشhi alxarani iqaة imaam qaala ahbarna ibn jurayj magaci ibn jurayj cabdlmlik ibn cabdاlcaز ibn jurayj ba mise waa cabdاlcaز ibn cabdاlmlik xuseen haye axmed cabdاlmlik cabdاlmlik way ninka magaciisu cabdilcaiz waa aabbihi wey <clears throat> qaala akhbarana abu zubayr magaciidaas abu zubayr maxamed ibn muslim ibn tadrus abu zubayr almaki tilmidi jaabirin anahu samica jaabiran yaquul yusalim wuxuu salaamaya alraakib ninka wax saaranaya wax fuushanaya gaadida saaran cala waa la kala salaanta ninka baabuurka wata ama biskileetiga wata ama mootada saaran asagaa salaanta laga raba in bilaab waa sugayna anagu ayib hadduu asaga ilooga marka la salaamhaya ayib walmaashi ka socdana wuxuu salaamaya cala alqaacidi ka fadhiya ninka socda ee socda dadka fadhiya asagaa salaanta ku bilaabi somaalidu waxay dhihi jireen nin socda sooriyo salaan bay dhihi jireen nin socda salaan nin fadhiyan sooriya laga rabaa ninka socda kabdhow ee kobkobloa kor ka yimid asalaamu calaykum see layaha horeere ka warrama oo inuu nabdaadiyo dadku waraysto amaa bugasha la lagaa raba oo salliga wacsiiso shaahi keento alaabti manaamintii soo kala turto inaan dhaf dabadhigta lagaa yeeli maaye wlmaashiyaani labada socdaay ayuhumaa yabda'u bisalaam fahuwa afdal laakiin laba socod hadda yimaadaan waa kooda salaanta bilaabo wey idan tan laga hadlaylaya ibni cumar asagaa la horrey jeedana tan wey tan dambe wey markaad laba maashi tihiin baa raba inaad ka gaadhsiiso ilan kaama mudnee kii kaa hor yimid iyo adigu waa waa kiina la hormara kiina la hormaraa ka khidbanka kale amaa marka wax la saaran yahay ninka wax saaran baa saaranta laga soo haya haddaad fadhido ninka socda laga soo haya oo bidaayada iskale ayuhumaa koodii yabda'u bilaaba bisalaami fahuwa ninka baadi'a ayaa afdal fadli badan ninkii kale ka fadli badan xadaanaa ismaaciil ibna abi uways qaala xadaanii akhi abu bakr بن abi awys an sulayman sulaym bn mhraan اlacmaش an cabdالرaحman ibn cabdالlah bn abi catiiq ayb ibn shaahinba wuxuu ku sheegay fii iqaatihi ninkan cabdالرaحman ibn cabdالlah bn abi catiiq ibn xibaana fii iqaatihi ba ku sheegay waana warasadii abubakr صadiiq wey xadiidkan waa lagu mutaabaceeyey axmed oo la weydiyana wuxuu ka yidhi ninkan tarjamadiisa laa aclamu fiih ila khayran idan laakiin xaafid bn xajar xule waa maqbuul wahada tarjamada noocaasa waa hayr maqbuul ninkaa markuu u yarya waa saduuq insha allahu tacaala waana siduu sheekh albani mara hadda ayb si kastaba noqota xadku dariiq kalu leeyahy min ariiqi moxamed bn isxaaq can naafic can cumara cinda bni abi caasim watabaraani walbayhaqi fi shucab xadiiku waa xasan ama waa saxiix ala aqal taqdiir can naaficin ana bna cumara ahbarah ibna cumar baa u sheegay wuxuu yidhi ana alaqar saxaabiga alaqar loo yaqaanay wa huwa saxaabiga aqarana waa rajul min muzaynata waa nin reer muzaynaa qoyska reer muzayn nin ka dhashay wey saxaabigaas wa kaana lahu suxba maca nabiyi nab maxamed uu la jiri jir la socon jira saxib nabi maxamedow kaanat lahu saxaabiga waxaa u sugnaa awsuqun wasqiyaalo oo min tamrin timir ah ayuu calaa rajulin ku lahaa min bani camr bni cawf nin reer bani camr bni cawf ah ayaa saxaabiga reer muzayn deynba ku lahaa timir ah intaasuu suusoo timir kulahaa halkii wasqi waa lixdan saac wey lixdan sus wey si kastaba noqotee ninkaas reer musayne saxaabiga akar loo yaqaano saxaabigan kale reer bani camr bni cawf wuxuu ku lahaa dayn timir ah ikhtaafuu ku laabtay ilayhi mea dhowr koor buu ku laabtay saxaabiga reer musayne ayaa dhowr kor ninkaa dayntiisa ka raadsado ka doontay waana ka soo waayey wuu soo celiyaa berri maanta ayb ikhtalafa waa ku laabtay oo kula laabtay ama waa isu weydaartay ilayhi ilaa arajul min bani camr bni cawf miraan dhowr ka hor qaala marka wuxuu ihi saxaabigii ree musayn nabi maxamed waa dacwooday nabi maxamedow saxaabigu soo garan maysid nimankaad qaraabada ahaydeen ee ree bani camr bni cawf haa nimankii nin ka tirsan baan deen intaa dhan ku leh intaasoo timir rasuus ah maalin kasta waa u wareejay nabi maxamed iga qaba ninkan fajiئtu ilى الnabiy nabigan u soo dacwooday faarsala macii nabigu wuxuu igu diray abaa bakrin sidiiq waayeelka muslimiinta waayeelkiiba odayga muslimiinta loo dhiibo cali abubakr raaco bal ninkaa kala hadal saxaabiga qaala wuxuu ihi saxaabiga fakulu man laqaynaa sallamu calayna markaan sii soconay ani abubakr aan sii socon ruux kastoo naga hor yimaado wuna salaama abubakr waa la yaqaani waayeelkii muslimiinta waa la garanaya muhaajiriin iyo ansaar gabdhaha iyo carruurtaa garanaya meesha ku ciyaaraysa ayib idan marka salaamtaa lagu soo tuura lagala hormaraa fakulu man laqaynaa ruux kastoon la kulanno sallamuu wayna salaamaya calaynaa faqaala abubakr wuxuu yidhi alaa tara annaasa ninkan reer musayna miyaynan u jeedin ummaddu nin kasta inuu salaanta naga hormarayo waa ku sidee maxaa nagu dhacay alaa tara annaasa miyaynan u jeedin ummaddu yabda'uunaka inay kugu bilaabayaan kala hormarayaan bisalaami fayakuunu lahum alajru oy ajarku ay uga qaadanayaan wahuwa afdalu wey ila salaantiisaa kala hormaray ibda'hum bisalaam buniyo salaanta kala hormar salaanta ku bilow lanna way way socdaan mogda ilan waa waa maashiyaan wey hadda raakib maa dadku ayagu walweynayaan dadku ka hor imanaya waa lweynayaan salaadana waa kaa u hormareen waa kaa ajir badanya ruuxa marka yakun laka alajru ajirka badan adaa qaadan haye yuxadiثu hada ibnu cumara can nafsihi ibnu cumar marka waxa ku keenay inaan salaan laga hormarin xadiikan wey iyo axaadiis fara badan u wari ayb xadiikii jaabir haddaan maraynay isaga dhaqankiisii kanaba bakar iyo saxaabiga reer musayne intuba yuxadiu hada bnu cumara can nafsi buu ka sheegay uu ka sheegay waa maxay bimacnaa asaguna inuu ku dhaqmo arrintaas sheegay maalinka laga bilaabo abubakar sidaa yidhi nebi maxamedna qariray laga bilaabo ruuxaan ogola nusaanta laga hormar ma jiraan wy anaa ka hormaray marka hawshaas waxbaa ka sugani asagu mi salaam maxaad u sugaad maa salaanta niga hodal ganafka kugu jiidahaya garabka kugu dhufa salaami mahayaba oo maxaan ka sameeyey berigan salaanta la dhaafahaya muxuu kula dhaafay ma salaanteed yaa ku yidhi asaga kaa mudan yaa ku yidhi ayib miyaa fadhin adugu maya magaadid baad saaran tahay maya bas salaanta waa yahay hadduu qaadi waayo sooma malag baa ka ajiibay waana soo maray xadiistaas o dhan ba malag baa kuu radinaya isagoo tacbaan bini aadamna bashar u ahaaye malag macsuum baa kuu jawaabhay xadaثana cabdالlahi bn yuusuf alfaryaari mise tinisi wey ayb waaya ninka faryaabi waa maxamed maxamed bn yuusuf wey cabdullah bn yuusuf atinisi wاlqacnabi qaala qacnabi waa cabdullah bn maslm ibn qacnab alqacnabi labada waa ruwaatu malik ruwaatu almuwaطaca malik wey labadooduba bukhaarina waa sii mara xataa saxiixiisa uu sii mara qaala labadaa shekh waxay dhaheen akhbaranaa maalikun maalik baa noo warramay can ibni shahaab الzuhri can caطaa bni yaziid can abi ayub alansaari ana rasuul اllahi qaal laa yaxilu limri'in muslimin ruux muslim ooma bannaano an yahjura inuu ka haajiro akhaahu walaalkii yani uu ka go'o way oo gooyo fowqa alaain saddex beri wax ka badan saddex maalmood wax ka badan ood carada iska soo baabi'iso ood xogow dibintii adlaalisa afka tuuris uu kaa soo baaba'o xogow wix meesha kuu taagna oo canuursi dibaa u laqo goodka sharciga xidmihiisa u fiirso markii u xanaaqday dhiiggu boqolku tegey dibba noqon laguma dhihin iska noqo gurigaadoo xogow soo hifo oo naqadka iska saaro maalmo sanka taag oo ka yar leexo oo maalinka saddexaad soo dhig wix ka dambeeya maalinka afraad baa laga raba in soo dhifto saddex beri waa lagu siiyey somaalidu way yaqaana waxay leeyihiin saddex beri waa muddatlislam bay u yaqaana muddatu shareecay ka odhanhayaan gorwaan isku nimaada mudda shareeca inoo qabo sax wey war fiican warka asaga war wanaagsan wey ayb maxaa saddexdaa beri meelo badan baa la tilmaamay sharecadan wax ku qiimaysa fayaltaqiyaani markaa ay kulmaan saddex beri wax ka badan lama ogolo wey oo fayaltaqiyaani ay kulmaan oo fa oo fa yucridu uu laabo haadaa midkan kale dhabankiisa uu laabo iyo dhinaciisa fa yucridu haadaa kana u isma jiro lama ogolo wey saddex beri kadib inay isku hor yimaadaan oo kana jeesado kana jeesto lama yeelhayo wa khayruhumaa labada isku dhacday midka u khayr badan waxaa weeye alladii yabda'u bisalaam maanuu biiri jiray hebel muxuu yahay maxaa interes igu jira maxaan ka bari hayaa maxaa igaga xidhan ayib waxaa lama raba waxbaa kaaga xidhan walaalkaa wey inama almuminuuna ikhwa faslixuu bayna akhwaykum almuminu lilmumini kalbunyaan yashudu bacdu bacda almuminu miraatu akhii idan waxbaa idinka dhexeeya walaalaa tihiin walaalaa inay kala go-aan lama ogolo intaad soo cara waa lagu siiyey soo baabi xoogow dhaqalka soo saar saddex beri wix ka dambeeya lagaa yeeli maayo dambiilo weyn baata kabiir mil kabaar ku jirta wa khayruhum aladii kuwa yabdau bilaabhaya bisalaami kaasaa khayr badan baabu fadli salaami xadaثana cabdاlcaزiiz bn cabdillahi اlweysi qaala xadaثana moxamed bn jacfar ibn abi kasiir اlansari can yacquub ibn zayd ataymi yacquub ibn zayd ibn طalxat ataymi طalxa ibn cubaydillah warasadiisi wey can saciid almaqburi saciid bin abi saciid almaqburi can abi hurayrata ana rajula ninba mara maray calaa rasuuli lah ba soo maray nin socdaa nabi maxamed soo dul maray wa huwa rasuulkuna fii majlisin goobuu fadhiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh faqaala wuxuu yidhi assalaamu calaykum nabi maxamed saxaabigu salaamay qaala wuxuu yidhi cashru xasanaad toban xasanoo ninkaa qortay toban darajo ilaa assalaamu calaykum buu ku daystay famara rajulun aakhar nin labaad baa nabiga soo maray faqaala ninka labaad wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah faqaalna wuxu uhi cishruuna xasana labaatan xasanoo ninkaa shaqaystay labaatan assalaamu calaykum waa toban waraxmat waa toban wey labaatan famara rajulu aakhar nin saddexaad baa nabiga soo maray faqaala wuxuu ihi assalaamu calaykum waraxmat اllahi wabarakaatu faqaala rasul wuxu yihi alaaثuuna xasana soddon buu shaqaystay wabarakaatu toban waraxmat اllaahi ayadna toban assalaamu calaykum toban toban iyo toban soddon soddon xasano haddaad maanta boqol nin salaata ka war boqol soddon igu dhuf meeqo wey saddex kunoo xasano soo maaha mise waa saddex boqol besa saddex kun oo xasano wey hadaad dheyli saddex kun oo xasano shaqaysato bal dembiga iska ilaalayso waxaad tegaysaa xidigaha tegaysa ayib habeenka marka qoraxdu dhacdo nis dambe la gaadho bacdal cishe iyo meelaha la gaadho xisaabtan bug soo qaado wix maanta dembi aad gashay ayib wixii maanisku galay wixii balaasa o dhan wada qoranaysa ila dukaankaa saaka kalaaday markaa soo dheelmato isweydiine shaarka xahibala xagee ku baxay intaa kaar ku iibsatay intaa qaaraan baa layga qaaday xuguur waxaan safgareeyey maanta xogo baan dhigay meel dhigay baad leedahay bal sheekh u fiirso noloshaaba maanta markay qoraxda ku dhaco cishaha tukato oo how cashada lagu keeno meel tagto bal xoogo dib iskugu noqo wixii balaasay kugu yimid xasanaad iyo khayraad ah iyo wixii maynisku galay wixii mayniska ka toobadkeen wixii khayra ilahay ku xamdi subxana wa tacaala hawl wanaagsan wey salafkood waa yeeli jireen ridwanullah calayh saad u taagay u ordayso wixii laaqbay eehda og wixii aan khaldan soo socon mayso sheekh hawshaas waa halis wey alla xisaabtama <clears throat> faqaama rajul nin baa ka kacay min almajlisi fadhigiibu ka kacay saddex saxaabi baa nabiga marta wayna salaameen goobtii nabigu fadhiyey ee maantooda la salaamhayay nin ka mida ah istaagay walam yusallim rasuulkii ma salaamin saxaabadii faqaala rasulah wuxuu ihi maa awshaka dhawaasha badna maa nasiya intuu wax ilaaway saaxiibku saaxiibkin war saaxiibkii ilowsho dhowaa hilmaami oga hadduuba arkahaya inaana nina u shaqayso toban xasano nin labaadna labaatan mid saddexaad soddon muxuu salaantii u leebay mau shaqaysto haddaaban ka hadlaynay umuurka ilasho dhow wey ayib idaa jaaa axadukum midkiin hadduu yimaado almajlisa goob la fadhiya hadduu yimaado falyusalim ha salaamo masaajid lagu jiro masaajid la fadhiya xataa dadka tukanaya la salaamaa wax kale iska badaaye ma aha inaad un ruux soo taagan bas salaamayso mk cunta la cunaya dadka lama salam waxba kama jiraan shee lasu dayn waay ma cunta lasu salaada markaad ku dirta waa lagu salaami laakiin wa calaykum salaam dhihi maysid gacanta kaga qaadaysa saasaas kan xadidkii suhayb iyo xadiidu bilaal iyo xadii ibn cumar inta ku yimaadeen inaad hafar ku qaadan way soo aroortay farta u taagto inaad gacanta saa tilaan laakiin saa lama ogolo saa hawlihii yahuudda iyo nasaarada wey gacanta saas odhanaysa ama far baa taagaysa waan kaa aaday salaanti asalaamu alaykum waraxmat ullahi ba ha salaamo fain badaa hadday u muuqato lahu asaga an yejlisa inuu fadhiisto goobtii fadhigii shirki ka qayb galo falyejlis ummadda ha la fadhiisto wa idaa qaama hadduu ka cahayo danaysanayana falyusalim ha salaamo malula salaanta hore ma ahanin beaxaqa mid ka mudnaale meel aakhirata dambe war salaanta horeed ku soo gashay fadhiga iyo markaad kacayso isku mid wey waa lagaa rabaa mid maca salaamayna iyo mid ku soo gelid awey ah nabdaadin iyo baridin iyo maca salaameyn wey lagaa yeeli maayo isku mid wey <clears throat> midda laakiin lasku baaranhayo taa salaad noqon mayso war asalaamu calayk war nabigaada ku salli taa baarasho wey salaam qumado loo qasda raba lagu salaamhayo salli cala nabi iyo howlahaas yani salligii baa nafta laga qaadaysa salligu waa cibaado ilahay subxana wataala lagu dhowaado wax dadka lagu aamusiyo dadka lagu baadha ma ah laakiin intuu ku dhihi war aamuso xanaaqda ruux haddii salliga xataa lagu qabooji wadaada fasax ahayd ayib wix lagu qaban karo ruux waa lagu qaban karaa bay leeyihi <clears throat> xadaثna mحamed بن bشhاar bundar sheekh الجamاعة qاala xadaثna mحamed بن jacفar qundur ninka loo yaqaano wey qaala xadaثna شhucبة بن الxajاaج can cabdالmلك بن maysr ثiqة imam can زayd بن whb الjuhني ثiqة jaliil taabiciyu mkhadrm أkرaج lah الجamاعة can cmar بن khطاabi qaal kuntu radiifa abi bakrin abi bakr baan la fangalay oo gayd la saara radiifku ruuxa la fangashadood baabuurka la saarantao kale motadoo kale aad xagga dambe ka fadhido iyo faraski iyo dameerka iyo wixii lamid oo kale fayamuru abubakr wuxuu marahayey cala alqawmi dad buu mari meel fadhiya fayaquul wuxuu odhanaya assalaamu calaykum fayaquuluun waxay odhanayaan assalaamu calaykum waraxmat ullah labadu way bannaan tahay salaanta inaad alaykum asalaam tiraahda iyo inaad soo bilow inta way bannaanta inaad la yaabantima laga yaaba salaantu waxay ahayd waalaykum asalam waraxmatullah bay jawaabtu ahayde assalaamu calaykum waraxmat ullahi maxay tahy waa iskeenaysaa dadkana wacalaykum asalaam waraxmat ullah tiraahda iyo dadkana assalaamu calaykum waraxmat ullah waa labadu jawaab wey waa isku mid wayaquul wuxuu odhanayey assalaamu calaykum waraxmat ullah fayaquuluun waxay odhanayaan asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu abubakar marka way ka raayeen suma arag asagu marka hore wuxuu yidhi assalaamu calaykum waxay dhaheen assalaamu calaykum waraxmat ullah bay ku dareen kooxo labaad buu maray wuxuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah waxay dhaheen assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu way gu dareen marna waraxmatullah baa loogu daray oo lala dheeraa marna barakaatu baa loogu daray abubakar marka wuu dareema hawsha faqaala abubakar wuxuu yidhi fadalana annaasu dadku waa naga fadli bateen alyowma maanta biziyaadatin bay nala dheeraadeen kasiiratin fara badan wax badan bay dadku maanta cumar nala dhaafeen ilaa maxaa yeele mid kastoo toban darajo wey marka anagu nidha assalaamu calaykum toban baa naloo qoray ayagu waxay idhaahdeen assalaamu calaykum waraxmatullah labaatan baa loo qoray haddana waanu iscilo waxaanu soo nidhi assalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu ay ku dareen soddon baa loo qoray labaatan idan maanta dadku waxay nala dhaafeen bu ajir fara badan cumar la socawsha xasanada waa waraxmat ullah baan ku darayna wabarakaatu waridwan wamakfiratu baan ku darayna ha dhib ma laha wa calayka xataa lagu qaadi karaa dhib ma laha sida xadiidkii musi salaata nabiga uu ku qaaday wax dhiba ma laha <clears throat> laakiin inaad hadi kore ruuxu intuu kugu salaam aad ka badisaa fiican fadiilada saas wey xadaثna mxamed بن bشhاaر bundar shekh الجamاعة qال xadaثna yaحyى بن سacيid القطاn qال xadaثna شhcن الxajاaج qال xadaثnii cabdالmلك ibn mn ibn maysr haddaynu marayni can zayd ibn whb qaala xadaanaa cumaru milahu xadiikaado kale xadaanaa isxaaq bn ibrahim bn rahuya alxamdali qaala ahbaranaa cabdusam bn cabdilwaris qaala xadaanaa xamaad bnu slma abu slmata albasri can suhayl bn abi saalixin can abiihi abu saalix samaan dakwaan can caaisha can rasuuli ilah nabi maxamed wuxuu leeyahay maa xasadakum lyahuudu yahuud idinkuma idin xasdin calaa shayin shay maa xasadakum inta idinku xasdeen cala asalaami wata'miin yahuud inta idinku xasaday salaantaas assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu wacalaykum asalaam iyo marka walo daaliin u yidhahda imaamku aamiintaad u jibinaysaan iyo hadduu duceeyo aamiinta iyo salaamta say idinku xasdeen yahuud waxay idinku xasdeen ma jiraan bale leanna waxay garanayaan salaamtu inay tahay sunat alambiya walmursaliin way ogyihiin idibdara u dabamareen aaniyan ummadda nabi maxay in ummad ahlu khayra tahay oo markay aamiin dhahaan malaa'igna ducaynaysay ogyihiin hawlaha ummadda loo aqbal o dhan bay waa xaasidiin wey waa ahlu xiqdin wa xasdin wey urug baa buuxisay idan marka waa inaan laga tegin wey saan yahuudda loo taageerin baab asalaam ismu min asmaء اllahi caza wajal xadaثna shihaab ibn macmar albalkhi شhيkh الbخاري في الأdب صدوq صاaxiب xadيiث ثقة صاaxiب xadيث baa raba xadثna xmاad بن سلمة عن xumayd بن abi xumayd الطويل عن أنس qاal qاl النبي إن السلاam lafdiga السلاam ah اسم min أسmاء الlahi taعالى هو السلاam kama في sورة الxasr وغayriha waa ism ilaahay magaciisa ka mida wadacahu الlahu ilaahay baa soo dejiye oo keenay في اlarضi addunyada la keenay fafshu السلاama baynakum war salaanta faafiya waa magac ilaahay waa naxariis waa nabadgelyo ha la faafiya magacaas ee macnuu xambaarsan yahay xadaثna abu nacaym taan ku joogna in sha allahu tacala